xaaraanta khamaarka iyo khamriga waata la isku lamaanayey inama alkhamr wاlmaysir wاlanصaab wاlأzlaam rijsu min camal الshayطaan yani allah wuxuu inoo sheegay inay khamaarka khamriga iyo khamaarku labaduba inay quran yihiin shaqo shayطaanna yihiin shaqo shayطaanna yihiin aayadda kalena waxaa la inoo sheegay in dhibtoodu ka badan tahay dheeftooda yasaluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima imun kabiiru wamanaaficu linnaas wa imuhuma akbaru min nafcihima marka khamaarku ma banaana yacni wax kasta oo la ciyaaro oo wax lagu kala helo waxay noqonaysaa khamaar bay noqonaysa culamada qaarkood waxay ka istisnoodaan oo ka reebaan sheikuna uu ka reebayaa masaa-isha ku saabsan yacni fardaha in lagu beratamo iyo awrta iyo dhugtanka iyo waxyaalaha noocaas ah iyaga markaa haddii wax lagu kala helo waa bannaan tahay baa markaa culamada qaarkood mareen sheikuna doorta waynu ka hadli doonaa bal intaas iyagu haynoo joogaane wax allo wax kasta oo la ciyaaro oo masaa-isha aynu sheegnay aan ahayn oo wax lagu kala helo noocay doonaanba ha noqdaan noocay doonaanba ha noqdaane waxay noqonayaan khamaar bay noqonayaan waxayna noqonayaan mid aan banaanayn waxaa ka mid oo soo gelaysaa waxyaalaha sharadada la dhigto oo la yidhaahdo waxa iyo waxaas yani sharad la isugu dhigto ayaa soo gelaysay oo masaaisha aynu sheegnay aan ahayn waayo khamaarka waxaa la yidhaahdaa ruuxi wuxuu ka dhexeeyaa bayna haanimin wa harim inuu faa'iido iyo inuu khasaaro ka dhexeeya xoolihiisii buu dhiganayaa waxaana xoolihiisaasi ay ka dhexeeyaan inuu waxbaba waayo iyo inuu wax helo marka arrinka noocaasi waa ariiqo aan fi yani wanaagsanayn oo bannaanayn in lagu shaqaysto imisaa dad xoolo lahaa ku faqiiray imisaa sifir isa soo taagay qaar baa la sheegaya ilaa guryihii marka ay deganaayeen dhigay ya ruuxa khamaaraya caqli male qaar baa yidhi ba la yidhi ubadkaanu dhigayna marka xoolii cidlo laga diray marka waxaa ku saabsan khamaarku waa midaan banaanayn oo muxaram ah waana shaqo shayaan colaad iyo nacaybna waa dhalisaa xuska ilaahay iyo salaadana dadka waa ka manicinaysaa oo waa u diidaysa marka mafaasidda iyo dhibaatooyinka khamrigu leeyaho kale ayaa khamaarkuna leeyahay marka wax kastoo wax lagu kala helo wuxuu noqonayaa khamaar buu noqonaya kulay footaryaday caruurta ciyaaraad tahay footaryada waa lagu kala gurtaa waa lagu kala helaa marka laftiisu waa khamaar ya kaasaan kaa dilay khamaar wey saas aawadeed waa in carruurtii laga celiyaa aan loo ogolaan waxaa la mida ciyaaraha kale dadka waaweynaa ay ciyaaraan hadday tahay turbada iyo ashyaada noocaas ah iyo hadday waxyaalo kale tahayba wax kasta oo wax lagu kala helaa wuxuu noqonayaa khamaar buu noqonaya marka muqaalabaadka oo waxyaalaha lagu kala badinayo almuqaalaba waa mufaacala min alhalaba oo wax lagu kala badinayo marka waxyaalaha lagu kala badinayo wixii wax lagu kala helaa wuxuu noqonayaa mid aan banaanayn waana khamaan qararka waxaa la yidhaahdo oo in markaa waxyaalaha la kala iibsanayo la dago iyaduna waa mid aan banaanayn waxaa ku jirta jahaalo waxaa ku jirta ceeb dadka loo qarinayo ceebtana qofku raalli kuma naqan waxaana waajiba qof marka wax laga iibinayo hadduu ruuxaasi ceeb ku og yahay ceebtaa inuu sheego ceebtaa inuu sheegaa waajibku ah waajibku wuxuu yahay inuu ceebta caddeeyo waatuu nebigu yihi salى اllahu alيه waslam albayicaani bاlkhiyaari ma lam yatafaraqa fain sadqa wabayana burika lahma fi baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima xadiidka saxiixayn iyo muslim soo labada wax kala iibsanaya waxay ku sugan yihiin khiyaar iyo kala doorashay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin yani khiyaar majlis waxa la yidhaahdo ayay haystaan fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihima hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan shay waliba ceebtuu leeyahay burika lahuma fii baycihima waa loo barakeeyaa iibkooda barakadii maxaa lagu xidhay asidqi iyo altabyiin runsheeg iyo caddayn baa lagu xidhay caddaynta maxaa la caddaynayaa mid waliba wuxuu ceeb leeyahay buu caddaynaya gaadhi markuu ka iibinayo waa inuu yidhaahdaa iska eeg keliya waa ynan odhan waa inuu yidhahdaa gaadhigu cillada noocaasu leeyahay waa inu saa u sheeg kasab xalaala ah hadduu doonayo waa inuu sheegaa wuxuu cillad ku og yahay waa inuu sheega ruux hadduu maro iibinayo ou og yahay maradani inay fasakdo waa inuu yidhaha maradu waa fasakdaa ceeb kalese kuma ogi yani ruuxu waa inuu markaysaga ugu bareeraa waxa markaysaga uu ku iibsaday bara ku helaya ruuxa ducaynka idha dad baa odhanaya ma waxba laga ibsanaya haddaan saa idhaho ma waxba laga iibsanaya wixii lagu qoray waa laga ibsanaya yani barakaduna waxay ku jirtaa inaad caddayso xaaraan baanad ku dhacaysa haddanaad caddayn laa yaxilu limuslimi an yabiica min akiihi an yabiica laa yaxilu limuslimin yabiicu min yabiicu liakii xadiisku wuxuu tilmaamaya xadiiska ibnu maaja lafdigiisi waa igu iga yani markaa igu soo xadin waaye uma xalaal aha qof muslima oo qofka kale ee muslimkaa wax ka iibiyey oo ceeb ku og inuu ceebta caddeeyo mooyaane shay kale xalaal uma xadiiska ibnu maajah baa soo wariyey waxaanay culamadu yidhaahdeen sanadkiisu waa xasan xasanahu alalbani wakayru marka wuxuu tilmaamayaa inaynay xalaal u ahayn shayga uu iibinayo ceebtiisa inuu caddeeyo mooyaane wax kale xalaal inaynay u ahayn haddii kale wuxuu ku dhacaya xaraam waayo waa kish waa qarar kishkuna waa xaaraam atuu nabigu yihi sal allahu alayh waslam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey man ashana falaysa mina ka annaga naqishaa nagama mid ah marka shay kasta oo ceebtiisa markaysagaa la qariyo oo la dembabaso waxay noqonaysaa kishkii bay noqonaysaa qishki ayay noqonaysaa waa in ceebti markaysaga la sheego raashinku hadduu markaysaga qoqoyey waa in markaysa markaa loo sheego waa in loo sheego saasay noqonaysa xataa qishka waxaa soo gelaya imtixaanada qishka la qisho ma banaana in imtixaanada la qishaa ma banaana ka qishaaya iyo ka qish siinaya labaduba markaysa waxay ku jiraan xaaraan man ashana falaysa min inaad ruuxii u ogolaato inuu kaa qisho ma aha inaad u qorto u turto ma aha xaashiyaha inaad u kala bedesho ma aha kullu dalika waa muxaram waa midaan banaanayn waxaanay soo gudagelaysaa dhammaan man ashana falaysa mina waa inaad ka qarsataa haddii kale waa icaana cala lismi dembigii aad ku caawinaysa wey allahna wuxuu yihi walaa tacaawanuu cala lismi alcudwaan ha isku kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka ha isku kaalmaynina saas aawadeed waa in arrinka noocaas aad la ysaga jiro <clears throat> qararka nebigu sala allahu alay wasalam waa nahiyey sida ku soo aroortay xadiidka saxiixa ah nahaa rasuul lahi sala allahu alay waslam can ilqarar rasuulku sala allahu alay wasalam waa reebay qararka marka wuxuu ku dhacayaa qarar oo dhami inaanu banaanin saasuu ku dhacay saas aawadeed iibka wax jahaalo la yidhahdo hadday soo gasho oo labadii ciwad qaarkood midkood la garan waayo wuxuu noqonayaa mid aan banaaneyn waayo qarar ku jira hadhowna waxaa ka dhalanaysa khusuumo in la isqabsado marka waa inay noqotaa waxa wax lagu kala iibsaday wax la og yahay oo la garanayo oo waadixa waa inay saa noqota haddii kale waxay noqonaysaa qarar ayay noqonaysaa shay aanu qofku markaa sallimi karayn oo dhiibi karaynin inuu yidhahdo waa kaa iibiyey waa qarar kalluunka badda ku jiraan kaa iibiyey ama shimbirka hawadaa duulayaan kaa iibiyey ama awrki iga lumay iga baxsaday waa bilaabad heshaaye ayaan kaa iibiyey kullu dalika ma banaan waayo waxa sharti ah waxaa la kala iibsanaayo inuu yahay maqduurun cala tasliimi shay mamluuka waa inuu u yahay oo ruuxan ileeyahay haddii cid kale leedahay oo idan u haystana waa la mid markaana waa banaanta bilwakaala ku iibinaya mas-uul baabu ka yahay oo xoolihii agoonka ayaabuu markaysaga mas-uuliyaddoodi hayaa yatasaraf bilaxsan wuxuu ku tasarufayaa siba siday uga door karoon walaa taqrabuu maal alyatiimi ila bilatihi axsan waxaa shardi ah waxa uu iibinaya inuu yahay maqduurun calaa tasliimi wuxuu kari karaayo inuu ruuxan u sallimo oo siiyo hadduu yahay wax aanu sallimi karaynin inuu iibiyaa markaysaga uma banaano haddii shayga daatadiisa laga jaahil aan la garanayn amaba sifaatkiisa aan la garanayn yadana saas in la eeg wuxuu noqonayaa mid aan banaanayn iibkiisa waayo bayca taraadi baa u shardiya ila an takuna tijaarata can taraadin minkum ruuxuna waxaanu garanayn waxa kaga soo bixi doona ma oga waxaana dhici karta waxyaalaha qaar hadduu ogaado inaanu raalli ku noqono waxaa la mid oo qararka soo gelaysa hashaa dhalaysa waxay caloosha ku sidee dhali doontaan kaa iibinaya waxay doonta adigaa ku noqon lama oga dhicis iyo dhammays wuxuu noqon doono lab iyo dhadig wuxuu noqon doono lama oga waxaa dhici karta ruuxu inuu waxbaba waayo ay hashu dhiciso marka halkaana maysirkii bay ka shabahaysaayo waa bayna haanimin wa haarim marka qararka iyo iyo maysirkuna gees bay iska shabahay waxyaalaha qaarkood waa soo gudagelaya issoo gudagelayaano maysirna waa noqonayaan yani qararna waa noqonayaan waxaa ka mid a beeraha ruux baa marka isaga wuxuu leeyahay dhul beeraha mid kale ayaa dhulka waa beerayaa waan ku tabcayaa iga kire oo waxaad igaga kiraysaa nusna adaan kuu beeraya nusna anaa beeranaya adna nasiibkaa wixii kaaga baxa anna nasiibka halkaa laga bilaabo ilaa halkaa adaan kuu beeraya halkaa laga bilaabo ilaa halkaana anaa beeranaya nin walba nasiibkii wixii uga baxa taasina waxay noqonaysaa arab waa midaan banaanay waayo lama oga inay tani bixi doonto oo tani ay baabi'i doonto oo ruuxii ku tabacay cidlo la diraayo iyo in markaa geesta ruuxii tabcayay inay bixi doonto geesta kalena baabi'i doonto lama oga mid waliba wuxuu ka dhexeeyaa bayna haanimin wa haarimin markaa saas aawade waa qarab wax yar iyo wax badan wax ka soo bixi doonaan lama oga jahaala ku jirta saas aawadee waa mid aan banaanayn axaadiista nahiyeysaana siday ku timi waa sidaas yani dhulka sidaa lagu kiraysanayo yani waxa weeye jahalada ku jirtaa loo diiday masaa-il bay haddaba culamadu sheegeen in laga istisnanayo ama laga reebayo maysirka masaa waa maxay tartanka fardaha iyo geela iyo dhugtanka tartanka lagu tartamaayo sharadka la ysu dhigtaa waa ku bannaan tahay waxay ugu bannaan tahay icaanada jihaadka ku sugan waa arrin jihaadkii kaalmaynaya oo markaa wax taraya saas aawadee bacdu ahli cilmi waa ka istisnoodeenoo waa banneeyeen oo waxay yidhahdeen taas waa bannaantay bay culamada shaaficiyadu iyagu waxay yidhahdeen taa lafteedu yani laa tajuusu ila bimuxallil kuma bannaana muxallil in la helo mooyaane si kale kuma banaan muxallilkaasi waa maxay yacni ciddan tartamayse sharadada isu dhigatay yacni cid kaloo aan ahayn oo tartanka ku jirto iyadoo aan waxba dhigan waa inay ku jirtaa layidhi oo weliba aan laga aamin qabin inuu isagu dheereeyo hadduu faras yara oo hagafa iska wato oo kollayba la yska garanaayo ya in barqa laga tegayo kaasi muxallil noqon maayo waa inaan laga aamin qabin inuu dheereeyo oo lays odhan karaa inuu dheereeyo in laga dheereeya labada waa dhici karta marka muxalilkaasi haddii markaa la helo waa banaanaanaysaa bay yidhaahdeen haddii kale ma banaana oo muxalilka maxaa loo daliishaday xadiis daciif xadiis daciif baa loo daliishaday marka daciifkuna xujo maaha daciifku xujo maa saas aawadeed qowlka saxiixi waxay tahay in waxa weeye kaa kale inuu weheliye aan waxba dhigan iyo inaanu wehelin mid walba inay ku banaan tahay mid walba inay ku bannaan tahay yani sida صaxiixa awaab sawaabka ahi waa sidaas waa sidaas laa sabqa ila fi kufin aw xaafirin aw naslin almuhim xadiid yani markaa haabit oo nabiga ka sugan salى اllahu alayه wasalam sidaa kusoo arooraaja marka ashyaadaas calaa kuli xaal waa laga istisnoonaya waa laga reebayaa laa sabqa ila fi kufin aw xaafirin aw naslin aw kama qaala sal اllahu alayh wasalam ayay culamada qaarkood u daliishadeen almuhim waxay kaloo culamada qaar ay ilxaaqiyeen ama masalada haleeshiiyeen musaabaqaadka ku saabsan culum sharciya حفظ قرآن xifdi حديث masaa'il diiniya culum sharciya musaabaqaadka ku saabsan waxay yidhahdeen iyaduna saas in lagu banaanta weliba ta laga hadlaya waxay tahay oo tii sharadkay waa isu dhibanaya laakiin tan kale cid kale ay bixinayso iyaguna ay u tartamayaan oo ruuxii badiyo markiisa waxa la siinayo qaanim iyo qaanim ruuxu kamaba dhexeeyo baabulmaysi marka hore ma soo gelayso iyadu ishkaal ma leh laa ishkaal laakiin tan hadda markaysa markaa ay leeyihin waa la ilxaaqinaya waa maxay yacni markaa laba ruux ama wax ka badan baa sharada isu dhiganaya waxay isu dhiganayaan yacni baabka caynkaasi anaa kaa badiyay anaa kaa badiyay ama masalada caynkaasi waa sidaa iyo ma aha kii markaa waxa weeye hera ayaa markaysaga markaa qaadanaya marka masaa-isha caynkaasa waxay yidhaahdeen baabka jihaadki iyo baabka cilmiga waa isshabahaan oo jihaadkii iyo cilmigii shabah bay isku leeyihiin sida marka waxa weye jihaadkii gaalada lala jihaadayey ay tahay in loo kaalmeeyo ayaa cilmiga sharcigaana shaytaan iyo xumaan oo dhan baa lagula jihaadayaaye ay tahay marka in la kaalmeeyo saas aawadeed baabkaa kalena waa la ilxaaqinayaa culamada muxaqiqiinta qaarkood ayaa marka isaga saas yadaa maray aclaamat ibn اlqayim wagayruhu ka mid yihin alqaacidaة الثaaniyaة والعishruun wاlqaacidaة الثaaliثaة والعishruun qaacidada laba iyo labaatanaad iyo qaacidada saddex iyo labaatanaad asulxu jaa-izun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan sulxiga ama heshiisku jaa-izun bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan mooyaane heshiis xaaraan xalaaleeyey ama xalaal xaaraantinimeeyey kaasi ma banaano laakiin heshiiskii muslimiin dhexdeed ahaaday muslimiin dhexdood ahaaday xalaalna aan xaaraantinimaynayn xaaraanna aan xalaalaynayn isagu waa bannaan walmuslimuuna calaa shuruuطihim ila sharطa axala xaraama aw xarama xalaala muslimiintuna waxay ku sugan yihiin calaa shuruuطihim shardiyadooday ku sugan yihiin ilaa sharطan shardi mooyaane shardigaasoo axala xaraaman xaaraan xalaaleeyey aw xarama xalaalan ama xalaal xaaraantinimeeyey mooyaane waa laba qaacido lafdigana waxaa ku soo arooray xadiis nebi ayaa saa ku yimid aلصلx jaaئiز bayn الmسلimiina ilا صلحa أحla حarاama أو xarama xalaaلا والمسلimuuna عalى shuruuطihim ilا شharطa أحla حarاama أw xarama xalaaلا lafdiga xadiidku shiku intuu soo qaatay qaacido ka dhigay raximah الlah xadiidkaana culamada ama aimada qaarkood ayaa markaa صaxiixiyey oo imaamu tirmidi ka mid yahay iyo wاlimaam اlأlbani raxmat ullahi calayhim marka waa qaacida muhima mid waloo labadan qaacido ka mid a ah. sulxiga waxaa u asala muslimiinta dhexdooda dhacaya inuu xalaal yahay oo u waxaa bannaanaanshaha ka reeban oo isagoo aan bannaanayn haddii wax dembiya uu koobsado oo xaaraan uu xalaalaynayo ama xalaal uu xaaraantinimaynayo isagu wuxuu yahay midaan banaanayn xaaraantaa gashay daraaddeed ayaan ku banaanay haddii kale cala lilaaq buu baneeyay labadaa hadduu ka maran yahay cala lilaaq ayuu u baneeyay qaala allahu tacala wasulxu khayr yani allah wuxuu yihi sulxigu waa khayr iyadoo laga hadlayey labada ruuxa isqaba heshiiska la heshiisiinayo wuxuu kaloo allah yidhi laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxin bayna annaas markii laynoo sheegay wax badan ay dadku ku faqaan inaan khayr ku jirin waxaa laynoo tilmaamay yani faqyada qaarkood inay khayr leeyihin oo haddii markaa waxa weeye islaax dadka la islaaxinayo la hagaajinayo lagu faqaayo waa shay khayr ah waa khayr waa fiicanta taas sulxigaas waxay ahlucilmiga qaarkood itlaaqaan inuu maca iqraar iyo maca inkaar labadaba markaysaga inu ku banaanay labada ruux ee tasaalixaya waxaan hadday isu qirsan yihiin iyo haddayna isu qirsanayna isku dafirsan yihiin labadaba waa ku banaantay maalan ruux baa wuxuu yidhi war saacaddan aad siyato anigaa leh markaasuu yidhi waan ogahay inaad leedo waan kuu qirsanahaya laakiin iyo aan iska saacadda aan iska haystee lacag yar qaada yani lacag muqdirkeedu intaa intaa yahay aan ku siiyo saacaddana markaysa markaa inta aan ku tasaaluxno iskaga heshiino saacaddana aan iska haysto qadarkiina waa cayn toban dollar anfusiyo ama markiisa markaa shan dollar anfusiyo ama wax lamid ah. waayahay buu yihi sidiiba ku qaatay bacd alculamaa taasoo kale waxay leeyihiin bilafdi sulxi baanu ku banaanayn bilafdi lbayc bay ku banaantay lakin ahlucilmiga qaarkood waxay iطlaaqayaan in bilafdi sulxi wa bigayrihi mid walba ku banaantay oo mid walba ku asaxayso asulxu maca inkaar isaguna waa banaanya wuxu uhi niyow saacadan aniga adag markaasu i malihid malhid saacad dabeedna waa ni waxbaa iska qabsanina iska heshiiye ya hadda gar iyo yani umuuraha inay isla gashaan dhib bay leedahay heshiiskii bay aqbaleen wixiina ma qarsanaan ahlucilmiga qaarkood way diidayaan waxay leeyihiin maca inkaar kuma banaano suxba mar hadduu darfiray ma banaano b lakin sida saxiixa waxay tahay inay banaan tahay oo fii daahir sharci waxaa la odhanayaa waa ku banaantay arrintaas laakiin ruuxii og inuu arrinkaa mubdil ku yahay oo been ku sheegayo yacni dembiga kama baajinayso sulxigaas waayo sulxigan ruuxa waxa u keenay dhibka caraf labadooda kii been sheegaya dembiga kagama hadhayo waa tasaalixun oo saasaan ku heshiiyey waayo ruuxii xaqa lahaa wax aanu yeelayn buu markan markaysagaa yeelay wuxuu u yeelayna waa inuu markaysagaa dhib ka cararayo ayuu sidaa ku yeelay marka markuu dafirayo uu leeyahay waxaan ma lihid hadduu ku been sheegayo dembigii kagama hadhayo muqdur dhexdhexaad aanu ku heshiinay kagama hadhayo kan hore ee qabsanayaana hadduu been sheegayo oanu waxba kulahayn sulxi baan arrinkan ku helay uuna og yahay inuu been ku sheegayo yacni markaa dembigaasi kagama haray lakin fii daahir sharci axkaam dunyuhu daahir bay ku ku ku ku dareertaaye waxay noqonaysaa inay markaysa markaa la asixiyo saasay noqonaysaa fi daahir sharci kuwa halkaa ka qaylinaya maxsaab bay ka shaqeynaya ya masalada kale ama qaacidada kale waxay ku saabsan tahay والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا مسلimiintu waxay ku sugan yihiin sharطiyadeeda sharطi xaaraan xalaaleeyey ama xalaal xaaraantinimeeyey mooyaane asal waxa u ah shuruudda muslimiinta dhexdooda inay tahay markaysagaa mid asaxaysa laakiin shardiga shareecada khilaafsani wuxuu noqonayaa shardi baatil ah ayuu noqonaya shuruudda marka baatilkaana wuxuu noqonayaa inaan la oofin cibro ma yeelanayo shardiga markaysaga baatilka inaan la oofin buu noqonaya nabigu wuxuu yihi salى اllahu alيyه wasalam kul sharطi laysa fi kitaab اllahi fahuwa baطil wain kana miئata shart shardi kasta oo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn fahuwa baطilu baطil weeye wain kana miئata shart haba ahaado boqol shardi yani shardi kasta oo kitaabka ilaahay khilaafsan waa bail yani haba ahaado boqol shardiga marka shardigii bailah yani wuxuu noqonayaa midaan waxba laga soo qaadin laakiin shardig aan sharciga ka hor imanaynin wuxuu noqonayaa markaysaga mid asaxo ayuu noqonaya baycii hadday garto hadduu galo shardi baatil ah hadduu galo wuxuu noqonayaa shardigaasi inuu buro marka bacdu ahlicilm waxay yidhaahdaan shardi baatil hadduu bayca ku jiro baycuna ma asaxayo shardiguna waa buraya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen maya baycu waa asaxaya lakin shardigaa noqonaya mid markaa yani ah, baila ah, aan waxba laga soo qaadin midaan waxba laga soo qaadin ayuu noqonayaa buri waktigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik